waladii ka yunqidu buriya alwuduu'a weysada sitatu ashyaa lix shay ayaa weysada buriya maa kharaja min asabiilayni labada jid wixii ka soo baxa ayaa buriya waxa ugu horreeya ee weysada qofka marka weyse qaata weysada ka buriyaa waxa weeye wax ka soo baxay labada jid macnaha xagga hore iyo xagga dambe wixii ka soo baxa way buriyaan ama wax muuqda ha ahaado ama neef ha ahaato midkay doontaba ha ahaatee way burinaysaa maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi laa tuqbalu salaatu man axdatha xataa yatawadda qofkaa xadathay ee xadadkana waxaa rasuulka mar la weydiiyey wuxuu fusaa-un ow duraad waa masalan waxaa dabada ka yimaadee ama neef dale ama sanqadhale leh ama aan sanqadha lahayn qofka sidaa u xadaday ee dawadiisa naqaskaasi uu ka yimi ama masalan kaadi ama wax kale ay ka yimaadeen salaadiisa lama aqbalayo ilaa uu dib uga soo weysaysto markaa ka u horeeya waxa weeye maakhraja mina sabiilayni labada jid wixii ka soo baxaa ka labaadna wa nawmu calaa hayri hay-ati lmutamakin waa hurdo oo qofkii u seexdo calaa hayri hay-ati lmutamakin kii badhida dhulka qabadsiiyey qaabkiisa qaabaan ahayn qofkii u seexdaana weysadii way ka buraysaa markaa mutamakin waxa weeye qofka intuu baridiisa iyo salalkiisa dhulka ku dhejiyey sidaa ku gam'ay kaa isaga weysadu kama burto laakiin qofkii hay-adda iyo qaabkaa midaan ahayn u seexday ama masalan isagoo cagaha mid kor u taagaya seexday ama dhinac u seexday qofkaas ayay hurdadiisu burisaa weysada maxaa yeelay waxaa la leeyahay asalkeedu hurdadu naaqid umaaho weysada asal ahaanteeda iyadu uma buriso laakiin waa madinatu naqdi bay yidhahdeen wixii burinayay ayaa la helayaa oo xadiid baa rasuulku sala allah alay slm wuxuu ku yidhi alcaynaani wikausa labada indhood waxa weeye dabada xadhiggeeda ama qalaxa dabada weeye fa idaa naamat alcaynaani istadlaqa alwikaa marka ay seexdaan labadii indhood xadhiggii waa iska furmayaa markaa famanaama falyatawadda qofkii seexdaa ha weysaystay ayuu yidhi xadiid kale oo saxiixa isna wuxuu ahaa isagoo almasxu cala alkhufeyn rasuulku saxaabada kala hadlaya ayaa waxay dhaheen rasuulku waxa yaamurunaa idaa kunnaa musaafiriin markaannu socotannahay wuxuuna fari jiray an namsaxa calaa khufaafina inaan khufafyaalkayaga masaxanno walaa nansicahaa aanaan saarina halaaata ayaamin min haa'idin wa bawlin wa noomin ilaa min jinaaba inaanaan ka saarin kaadi iyo saxaro iyo hurdo toona jinaabo ayuumaanu ka saari jirnay bay yidhahdeen markaa halkaa isku xugun ayuu ka dhigay kaadidii iyo saxaradii iyo hurdadii wa zawaalu lcaqli ka saddexaadna waxa weeye caqliga oo suula qofkii oo garaadkii iyo caqligii uu ka tago maxaanu kaga tegay bisukrin waali iyo sakhrad aw maradin ama xanuun ayuu kaga tegey kaasina isna wuu burinayaa waxaa kaloo isna ka saddexaad noqonayo waysada qofkii ka burinayaa haddii caqligii uu ka suulo qofkii oo sukri iyo sakhraannimo iyo waali uu kaga suulo ama xanuun uu kaga suulo isna waa uu ka buraysaa waysadiisii waayo waxaa dee looga qiyaasanayaa un hurdadii hurdadaba waxaan ay u jebinaysay waxa weeye waa xiskii qofka iyo garaadkiisan tegaya lumaye markaa kanna waa kasii awlaysayo min baabi alawlaa weeyaan bay yidhaaheen wa lamsu rajuli lmar'ata alajnabiyata min hayri xaa'il waxa kaloo isna burinaya weysadii nin oo taabta gabadh ajnabi ah iyadoon wax xaa'il iyo wuxuu kala dhexeeyaana aanay jirin madhabka shaafici waxa weeye haddii ay isgaadho nin iyo gabadh jidhkoodu hadduu isgaadho isla markaa wuxu kala dhaxeeya oo masalan maro ahina aanay jirin labadaa ruuxna laba ruux oo ajnebi oo isgeya ay yihiin walow labadiis qabiiba ha ahaadaane laba ajnebiya masalan maxaa baxaya maxaarimtii sida hooyadii iyo habaryartii iyo walaashii iyo eddadii iyo dumarkaa aanu meherku ku qabanaynin iyagu waysada ma buriyaan bay yidhaheen ee waa inay ajnebiyo tahay isla markaana waa inay laba qofoo waaweyn yihiin ilmihii yaraa ee inankahaa islaantii weysada ka jebin maayo kadaalik inantii yaraydna ninkii weysada ka jebin maysa bay yidhahdeen laba ruuxoo waaweyn oo shahwo gaadhay waa inay yihiin ow laamastumu nisaa aada dumarka taabataantaa ayaa waxay yidhahdeen waxa weeye waa taabasho ayaa looga jeedaa ee jimaac bimacnaa loogama jeedo sida ay culimmada kale ay ku fasirayaan culimada kale sidaa a og tihiinna waxa weeye ama madhabka masalan maalikiyadoo kale waxa weeye inaanu haddii aan ujeedda meesha aanay jirin oo aanu qasad aanay isu taabanaynin jidhkooda unu isku dhaco inaan waxba ka buraynin ee waxa wax buriyaa unay yihiin marka ujeeddo laysu taabto rasuulkana sala allahu alay slam waxaa ka sugnaatay xadiidka asxaabu sunan ay warinayaan annahu qabala bacda nisaa'ihi uma kharaja ila salaa walam yatawada inuu dumarkiisa qaar ka mida dhunkaday dabeetana uu salaadii u baxay isagoon weysaysanin waxaa kaloo jirtay habeen inay caayishiy rasuulka ay yar daydayday dabeedna isagoo sujuudsan bay tiri ayaa gacantaydu waxay ku dhacday baabacadaaga lugtiisa ayay ku dhacday waxaa kaloo jirtay ayana inay hor seexan jirto habeenkii markuu tukanayo uu gacanteeda uu iska qaban jiray culimmada kaleele dumarku weysada ma buriyaan taabashadooduna xadiidaas ayay deliishadeen iyo xujooyinka wa masu farjil aadamiyi waxaa kaloo buriyaa aadami farjigii oo lagu taabto bibaatini اlkafi kafka baatinkiisa wa masu xalqati duburihi iyo dabadiisa inta wareegsan oo la taabtay cala ljadiidi haddaynu qabno qowlka jadiid waxaa kaloo isna buriya farji aadami ama ku dumar ha ahaado ama ku rag ha ahaado xubinkaa taranka ee rag iyo dumar boo la taabto bibaatini alkafi kafku waxa weeye gacanta inteedaa hore baatinkeeda lagu taabto xaggeeda hoose ee cad lagu taabto baabacada ayaa isna burinaya ama kiisa ha ahaado ama mid kale ha ahaado mid labhaada mid dhadigaada mid weyn ha ahaado mid yar ha ahaado maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi laysa duunaha xijaabun walaa sitrun faqad wajaba calayhi alwuduu marka uu midkiin gaadhsiiyo gacantiisa farjigiisa isagoon wuxuu kala dhexeeya aanay jirin maydhi ayaa ku waajibay man masa dakarahu falyatawada xadiidka ilah rasuulku wuxuu yihi qofka taabta xubinkiisa ha weysaysta ayuu yidhi markaa baatinilkafkaana waxay intaasuun ugu qaydeen ifdaha ayaa waxay yidhahdeen luqaahaan waxaa la yidhaahdaa un waa marka baabacada lagu taabta ayuunbaa ifdaa la yidhaha bay yidhahdeen laakiin culimo badan oo ka doodayna way jirta arrinkaa waxaa kaloo isna weysada burinaya wamasu xalqati duburi dabada intaa wareegsan ee markay wax ka soo baxayaanna kala baxdaa marka kalena isku oroda intaasoo la taabtaa iyaduna waa burinaysaa bay yidhahdeen oo waxay la mid tahay uun dee kii ayuunbay la mid tahay oo xubinkii taranka ayuunbaa looga qiyaas qaadanaya bay dhahen cala aljadiid haddaan qowlka jadiid qabanno imaamu shaafici ayaa wuxuu leeyahay laba qowl jadiid iyo qadiim beryihii hore dhulkaa baqdaad iyo xagga ciraaq uu jiray wixii uu fatwooday ama uu qoray waxaa la yidhahdaa qadiim intii dambe masar iyo dhulkaa xaggan uu yimina wuxuu qoray waxaa la yidhaahdaa jadiid waxaana madhabkiisa muctamadu ahaa u xoog badan qowlkaa jadiidka la yidhaahdo ilaa toddobiyo toban masalo ayaa laga soo reebaayo uu qadiimku xoog badan yahay oo dhowrkoodna aynu arki doono faslun fii muujibaati lqusli halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu maydhiga waxyaalihii waajibinayey maydhasho waxa qofka ku waajibiya waladii ka yuujibu lqusla maydhasho waajibiyaa sitatu ashyaa waa lix shay halaaatun saddex tashtariku fiiha arijaalu wannisaa ragga iyo dumarku saddex way wadaagsadaan wahiya saddexdaasi waxa weeye iltiqaa'u lkhitaanayn labada la gudo kulankooda bimacnaa haddii ay kulmaan halkii ninka laga guday iyo halkii gabadha laga guday macnaha haddii galma iyo xidhiidh ay wada yeeshaan weeye haddii ay kulmaan oo ay sidaa galmo ay u dhex marto maydhashadii waa ay ku waajibaysaa rasuulku sala alla alay slm wuxu idaa jalasa bayna shucaabiha alarbac laamaheeda afartaa marka uu ninku ku dhex fadhiisto lugaheeda iyo gacmaheeda waa la yidhi iyo lugaheeda iyo naasiyada dhexdoodaba waa la yidhi wa masa alkhitaanu alkhitaan meeshii la gudayna meeshii la guday ay taabato faqad wajaba alguslu wain lam yunzil walow yaanay biyaba ka imannine maydhashadii way waajibtay wa inzaalu lmaniyi waxa kaloo isaguna ay wadaagaano maydhi waajibiyaa manidii oo ka soo baxdaa raggii iyo dumarkii midku doonaba haadee haddii biyaha manideed laga abuurmaa haddii ay ka soo baxaan raggana waa ka soo baxaan dumarkana waa ka soo baxaaneen maydhasho ayaa ku waajibtay qofkaa uu ka soo baxay raggii dumar midkuu doonu ahaadee walmawtu mawda iyo inama almaau min almaa yacni biyuhu waxay ku waajibaan maydhashadoodu biyaha soo bixitaankooda baa rasuulku yidhi waxaa kaloo isna mawt iyo geeri ayaa waajibiye maydhasho oo qofkii muslimkaa raggii dumar midkuu doonaba hadduu geeriyoodo isna waxa u waajibay in la maydho maxaa yeele mucadiya ayaa waxay tidhi rasuulka ayaa sala allahu alay slam noo soo galay annagoo inantiisii zaynaba maydhayna dabeedna rasuulku wuxu yidhi iqsilnaha alaaan saddex maydha buu yidhi ama shan ama in ka badan buu yidhi amar ayuu ku siiyey wa halaaatun saddexna takhtasu biha nisaa'u dumarka ayaa ku gaara saddex arrimood na dumarkaa ku gaarahoo ay ku waajibiyaan maydhasho wa hiya alxayd dhiigga xaydka la yidhaahdaa haddii dumarka uu ka yimaado inay maydhaan ayaa waajib ku ah markuu ka go'o maxay leey faaduma binta abi xubaysh islaantaa la odhan jiray wuxuu rasuulku ku yidhi idaa aqbalat alxaydatu fadaci salaa xaydkaasi markuu soo qaabiluu yimaado salaada ka tag waidaa adbarat faqtasilii wasalli haddii uu jeestana maydho oo dabeetana tuka ayuu yidhi wanifaasu midna waxa weeye nifaaska waa dhiiggaa dhalmada ka dambeeya waxay leeyihin isna waa damu xayd kulmay una ururay weeyaanoo saasuu isna waajibinaya maydhashada walwilaadatu dhalmo ayaa iyana waajibisaa ruuxii dumar ahaa markay dhasho ee dhiigga sina uu ka go-o masalan haddii aanay dhiigba yeelan misaalan ka soo qaad dhiigba ma yeelan ilmo ayuunbaa ka soo dhacay wax dhiigana ma yeelan marka dhalmadaasi waxay ku waajibinaysaa maydhasho maxaa yeelay ilmahaasi dee waxa weeyaan waa manidii maydhiga waajibinaysay hadday soo baxdoo guntantay ayuunbay noqonaysaa markaa saddexdaasina waxay ku gaar yihiin dumarka faslun fii faraa'id lqusli wa sunanihi fasalkan wuxuu inooga hadlayaa bal maydhashada faradkiisa iyo sunnihiisa wa faraa'idulqusli maydhashada faralyaalkeeda ama arkaanteedu halaathatu ashyaa waa saddex shay anniyatu ka ugu horreeya waa niyo inuu qofku niyeeyo waxaan u maydhanayo hadduu jinaabo ka maydhanayo haddii wax kale ka maydhanayo waa inuu niyeeyaa maxaa yeelay maydhashadu dee cibaadiyo caadaba way noqotaa marka had iyo goolaale maqsuudka niyada looga jeedaana waxa weeye waa in cibaadadiiyo caadada lagu kala saaray inaad iska qabowsanaysa iyo iyo waxaan inaad cibaado ula jeedo waa inaad ku kala saarto oo haddii masalan aad jinaabo kale ka maydhanayso waa inaad niyada gelisaa wasaaratu najaasati in kaanat calaa badanihi waa inuu nijaasadii iska sii suuliyaa haddii ay jidhkiisa ku taallo oo masalan qofku marka uu maydhanayo masalan wuu oo kale nijaas kalena way ku taallaa marka nijaastaa kalena waa inuu iska sii tiraa marka nijaastaa labay u qaybiyeen oo xukmiya iyo cayniya bay yidhahdeen haddii nijaasadu ay xukmiye tahay mid masalan meeshii ku dhacday laakiin aan muuqanoon la arkaynin masalan waa kaadi meel ku dhacday oo angegtay oo kale maydhasho qura ayaa iyadii janaabadii ku filan laakiin hadday cayniye tahay oo masalan wax muuqda ay tahay misena dee markii aada saxaroonaysay baaba cagta iyobaa saxaradii wax kaaga duuleen oy kaaga dhaceen waa inaad marka hore nijaasada aad iska sii suulisaa markaad iska maydho haddana kadib waa inaad maydhashadii jinaabada aada u gashaayo aada caadi isaga maydhaa waisaalulmaa ilaa jamiici shacari waalbashara waxaa kaloo isna farala in biyaha la gaadhsiiyo timaha iyo jidhka dhammaantii jidhka iyo timaha dhammaantii waa in biyaha la wada gaadhsiiyaa yacni qofku inuu biyownita isku shubo iska dhaqaajiye maaha si ay janaabadii uga kor noqoto oo cibaadadiisii uu dahaaro dhammaystiran uu ugu tukado ugu cibaadaysto waa inuu jidhkiisa oo dhan biyaha wada gaadhsiiya dhabarka waa inuu ku shubaa meelaha laalaabmo o dhan waa inuu wada gaadhsiiyaa biyaha timaha waa inuu gaadhsiiyaa marka sidaas ayay noqonayaan faradyaalka ay leedahay maydhashadu wa sunanuna khamsatu ashyaa sunnayaalkiisuna waa shan shay way ka badan yihiin laakiin waa koobiddii ay weydiisteenun ayuunbuu ku koobaya atasmiyatu ka ugu horreeya waa eebba magacaabid waa inuu ilaahay magacaabayo qofku markuu maydhanayo bismi illaahi waa inuu yidhaahdaa maxaa yeele waataynu soo tilmaanay arrin kasta oo rasuulku inuu yidhi arrin kasta oo weyn oon magaca ilaahay lagu bilaabanin mid abtara weeye oo aan barako lahayn naaqisa oo barakadiisu ay yar tahay waalwuduu'u qablahu waxa kaloo sunno ah inuu hortiisii weysaysto hortii inaad intaanad maydhanba inaad sii weysaysato ayaa iyaduna sunno ah markaad hortii sii weysaysatee dabeedna aad maydhato hadhow wax maydhashaa wayse dambe aad la iman maysid walwuduu qablahu hortii inuu weysaysto ayaa isagana sunno ah maxaa yeele rasuulku markuu janaabo ka maydhanayo gacmaha ayuu maydhi jiray markaas ayuu dabeedna farjiga ayuu maydhi jiray marka uu farjiga maydhay u istijeeyey intaa uu sii daahiriyo ayuu dabeedna weysaysan jiray weysaysigii salaadoo kale dabeedna markaasuu biyaha madaxa uu dhex gelin jiray markaasuu dabeedna jidhkiisa biyaha ku wada shubi jiray uu wada gaadhsiin jiray markaa in sidaa weysada loo horraysiyaana way fiicanta waimraarulyaddi cala aljasadi waxaa kaloo sunnayaasha ka mid a ah, inaanad biyaha isku shubinun ama dhex gelinine biyihii inaad gacanta isku marmarisaa ood isku gaadhsiisaa gacanta iyaduna mid sunnaa ah weeye oo dalkiga culimmada qaarkood ayaaba waajibiyey waxaana loo jeedaa uun dee inay jidhka biyihii wada gaadheenun ilaa haddaad intaad isku shubto oonad iska dhaqaaqdo ah, yacni hubaal maaha inay jidhkii biyihi wada gaadheen laakiin markaad in alle intii ay gaadhaysay gacantaadoo dhan aad wada mariso waxaa ku xaqiiqoobaysa inaad jidhkii biyaha wada gaadhsiisay walmuwaalaatu xidhiidhin ayaa iyaduna ka mida sunnayaalka inaad xidhiidhiso ood mar wada maydhato sidii aynu weysadaba kusoo tilmaamaynay mar hadduu sunno weeyaan inay yidhi macnaheedu waxa weeye hadday kala angegtana waxba ma yeelayso wa taqdiimu lyumna cala lyusra midigta waa in laga horaysiyaa bidixda maxaa yeelay rasuulka kaana yucjibuhu yuxibu tayammuna fii kulli shayin xataa fii wudu'ihi wainticaalihi rasuulku wuxuu jeclaa midigaysiga shay kasta xataa hadduu weysaysanayo haddii uu kaba xidhanayo midigta ayuu ku horraysiin jiray marka waa inuu dhinaca midig oo ku bilaabaa uu ku horraysiya dabeetana dhinaca bidix uu maydhaa saas ayaa sunno ah faslun fi laqsaali lmasnuunati sunnayaa maydhayaalkii sunnaha ahaa maydhayaalkii halkaa maydhigii faralka ahaa waxyaalihii maydhiga waajibinayay ayaynu xaggaa hore kusoo marnay dabeetana maydhayaal sunnaha ayuu halkan inooga gelayaa wuxuu markaa sheekhu yidhi waliqhtisaalaatu maydhiyaalka almasnuunatu ee la sunneeyey sabcata cashara guslan waa toddoba-iyo toban maydhi ayaa la sunneeyey gusluljumcati ka ugu horreeya waa jumcada maydhashadeeda qofkii jumcaysanayay ee jumcaha ka qeyb gelayay inuu maydho waa la sunneeyey waxaanu ka bilaabmayaa waagu marka uu dilaaco ilaa inta dee salaada laga gelayo rasuulkuna wuxu uhi idaa jaa axadukum aljumcata falyaqtasil markuu midkiin doonay inuu jumcaha tago ha maydho ayuu yidhi qusluljumcati waajibun calaa kulli muxtalim xadiidka la cugul waaba waajiba macnaa waxa weeye aad baa loo adkeeyey maalintaa jumcada in loo maydho walciidayn labada ciidood ciidulfitriga iyo ciiduladxadana in loo maydhaa iyagana waa sunne maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay waslam sida axmed iyo daaraqudni ay warinayaan maalinta jumcada iyo uu maydhan jiray maalinta yowmalfiriga iyo maalinta yowmanaxriga iyo maalinta carafa iyo wuu maydhan jiray walistisqaa roobdoonta marka salaada roobdoonta la tukanayana in la maydho ayana waa la sunneeya maxaa yeelay dee waa dad fara badan ba isu imanayo oo kulmaya mar haddii meesha meel weyn la imanayo jumcihii ayay shabbahdaa markaa in la maydho ayaa ayana sunnaa waalkhusuuf waalkusuuf dayaxmadoobaadka iyo cadceedmadoobaadka markaa iyagana la tukanayo ee la isugu soo baxayo in loo maydha ayaa iyana la sunneeyaa maxaa yeelay dee ayana waa meeshaa la ysugu imanaya dadka faraha badan ay isugu imanayaan waalguslu min gusli lmayiti mayd maydhidii in laga maydhana ayana waa la sunneeyaa qofka hadduu mayd maydho inuu isna maydho ayaa la sunneeyaa rasuulka ayaa sala allahu alay slam wuxu uhi man qasala mayitan falyaghtasil waman xamalahu falyatawada qofkii mayd maydhaa ha maydho qofkii qaada ee qaaditaankiisa ka qayb galaana falyatawadaa ha weysaysto ayaa rasuulku yidhi waajibna maaho rasuulka ayaa wuxuu yidhi laysa calaykum fii qusli maytikum quslum idaa qasaltumuuhu macnaha maydhi idinku waajibi ma jiro walkaafiru walkaafiri waquslulkaafiri isna gaalkiina maydhashadiisa ayaa la sunneeyaa idaa aslama markuu islaamo inuu isna maydho ayaa la sunneeyaa waquslulkaafiri gaalka maydhashadiisa ayaa la sunneeyaa idaa aslama markuu islaamo maxaa yeelay nin qays ibnu ibnulcaasim la odhan jiray oo soo islaamay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu amray inuu ku soo maydho biyo iyo qasil gob oo markaa saabuunta ka dhignayd walmajnuun walmuqmaa calayhi idaa afaqaa waxa kanoo ayana la sunneeyaa kii waashay iyo kii miyir doorsoomay idaa afaqa markay miyirsadaane miyirkoodii alla u soo celiyo inay ayana maydhaan waa loo sunneeyaa oo waxaa caaisho laga wariyay in rasuulka sala allahu alay slam markii uu cuslaaday ayaa wuxuu idhi dadkii ma tukadeen markaasaa la yidhi maya ee way ku sugayaan markaasaa wuxuu idhi bal ii biyaysiiyo oo weelkan biyo iisoo dhex dhiga biyihii ayaan u keenay bay tidhi oo wuu maydhay dabeedna markuu doonay inuu hingado ayuu haddana miyir doorsoomay bay tidhi kadib buu haddana soo miyirsaday markaasaa wuxuu idhi dadkii ma tukadeen markaase ayaanu ku nidhi bay tidhi maya waa ku sugaya rasuul allah biyo iisoo dhigay buu haddana yidhi meeshii sidii baanu samaynoo biyihii baanu weelkii ugu soo shubnay wuu maydho dabeedna wuxuu doonay inuu kaco waa la miyir doorsiiyey macnaha maydhashada kolba waxaaynu ka fahmayna halkaa yacnii yar suuliddaa rasuulku uu suulayey xanuunkaa hayay daraaddeed maydhashadaa uu ka maydhanayay qofkii hadduu miyir doorsamo inuu maydhanayo ayuunba xadiidka laga qaadanaya waalquslu cinda alixraam waxaa kaloo la sunneeyaa maydhasho marka uu qofku xidhanayo xaj ixraam marka uu xaj gelayo inuu maydho ayaa iyana la sunneeyaa maxaa yeelay zayd ibnu thaabit ayaa wuxuu yidhi rasuulka ayaan arkay isaga oo yacnii dharkii tollaay oo dhan iska bixiyey si uu u xidho maydhayna intuu dharkii tollaay oo dhan iska bixiyo maryacad cadaadaa xidhay ayuu dabeetana maydhay buuli walidukhuuli makata maka gelideeda in loo maydhanayana waa la sunneeyaa masalan maka magaalada maka layidhaha gelideeda in loo maydho waa la sunneeya maxaa yeelay ibnu cumar ayaa waxaa la yidhi maka ma geli jirin ilaa meesha diituwa la yidhaahdo ayuu yar joogi u ku beryi jiray markuu waa beriisto ayuu dabeetana maydhin oo maka uu geli jiray maalin waxaan u sheegay in rasuulku sidaa yeeli jiray waril lilwuquufi bicarafa buurtaa jabalcarafa la yidhaha marka la istaagayana in la maydho ayaa la sunneeyaa walilwuquufi bicarafa buurta carafa la yidhaha maalinta sagaaloodka marka la istaagayaa in lamaydha la sunniya walilmabiiti bimusdelifa meesha musdalifa la yidhaahdo ayana ku berigeeda habeenka tobnaad ayana la baryayo ayadana waa la sunneeya inaad u maydhato waliramyi ljimaari halaath buuraha saddexda ah ee ayadana maalmaha xajka la ganta ee dhagxaanta lagu tuuro saddexdaa cisha ayamu tashriiqa ramyuljimaarka buuraha genidoodana in loo maydhana waa la sunneeya walidawaafi dawaafka in loo maydhana waa la suneeyey ama dawaafkii dawaaflifaado ahaadee rugniga ama dawaafulwudac ahaad ama dawaafulquduumkii gelidda ha ahaadee iyadana maydhasha ayaa loo suneeya faslun fi lmasxi cala alkufayni halkan wuxuu inooga hadlayaa masaxii labada quf la masaxayey walisacyi wuxuu ka tegey markaa sacyigii marka masalan isna xajka arkaantiisa ayuu ka mid yahay safa iyo marwo dhexdooda la ordayo iyadana in loo maydho ayaa la suneeyaa waldukuli madiinati rasuulilahi sala allahu alay slam magaalada rasuulka ee madiine gelideedana ayana in loo maydho ayaa la sunneeya faslun fi lmasxi cala alkhufayn masaxii labada quf la masaxaya ayuu fasalkana inooga hadlayaa khufaynku manaa waxay ahaayeen un masalan ama gudubta luqaduba sida ay yani ku suuraynayaan waa iska buurhkeenna nimanka aan xidhanno oo kala un bay ahaayeen kabaha dhaadheer ee ilaa gomdaha asurayay ayay ahaayeen markaa bal qaabka loo masaxayo iyo siday tahayna isagaa sheekhu inoo sheegi doonaa waalmasxu cala alkhufayni labada quf masixitaankoodu jaa-izun wuu bannaan yahay bihalaaثati sharaa'ida saddex shardi ayuu ku bannaan yahay hortuu ka horeeyaa an yabtadiya waa inuu bilaabo lubsawma xidhashadooda bacda kamaali dahaarati intii dahaaradii ay dhammaystirantay dabadeed waa inuu xidhaa wa an yakuuna waa inay saatirayni kuwa asturaya limaxalli qaslilfardi faralka meeshii la maydhi jiray oo minal qadamayni kuraamaha weyn ay asturayaan wa an yakuunaa waa inay yihiin mimaa shay yumkinu diidaya mimaa shay yumkinu ay suurtogelayso tataabuculmashi socodka raaraaciddiisa calayhimaa dushooda lagu socdaa qaar raacraacaya waa inay yihiin waxa uu leeyahay sheekhu labada qof masixishadoodu saddex shardi bay ku bannaan tahay afar shardi ayay hano mid buu sheekhu dhaafay kowka ka koobaad waxa weeye hortu waa inuu xidhaa markii dahaarada u dhammaystirtay marka uu masalan hadduu jinaabo lahaa uu jinaabadii iska daahiriyey ee uu weysaystay waa inuu xidhaa wa an yakuuna asaatirayni limaxalli kaslilfardi min alqadamayn meeshii faralka la maydhi jiray ee labada gomadood iyo wixii kasii hooseeyaana waa inay asturayaan oy qarinayaani ee kuwii gomadaha ka hooseeyey baan ayuu quf noqonaynin ee waa marka ay kuraamaha iyo wixii ka sarreeya ay asturayaan waa an yakuuna mimaa yumkinu tataabucu lmashi calayhima waana inay yihiin qaar ay suurtagal tahay socodka inay raacraacaan lagu dul soconayo oo kuwo ku cidhiiryona qofku ka dhaqaaqi karayna waa inaanay noqonin kuwo ka dhacdhacayo ka hadhayana waa inaanay noqoni qaar leeg waa inay yihiin waxa kaloo ayana shardi a ah inay labaduba daahir yihiin ee haddii nijaas laga sameeyey ama ay nijaasba leeyihiin ayagana la masaxan maayo haddaba masaxan macnihiisu waa maxay masaxa macnihiisu waxa weeye masalan qofkii ayaa wuu weyse qaadanayaa marka uu weyse qaatay u dhammaystirtaabuu kebihiisa aadadag ayuu xidhanayaa marka uu xidho qofka isaga socotadaana waxaa loo baneeyey saddex maalmood inuu masaxo qofka negi ee iska joogana habeen iyo maalin muddadaa habeenkiiyo maalintuna waxay ka bilaabmayaan waysadaa uu ku xidhay markay ka jabto ayay u bilaabmaysaa waysadaa uu ku xidhay wax alle wixii ka dambeeyey wayse ah halkuu lugaha ka maydhi lahaa marka uu jidhka inta kale soo maydho halkuu lugaha ka maydhi lahaa ayuunbuu korkaasun ka yar masaxaya dushaasunbuu in yar ka yar masaxayaa un labadaba intaas ayaa kaga filan markaa lugaha maydhitaankoodii markaa wuxuu sheekhu uhi wayamsaxulmuqiimu kii nagaa wuxuu masaxayaa yowman walayla habeen iyo maalin walmusaafiru kii socotada ahaana halaaata ayaami saddex maalmoodoo bilayaalihinna habeenadoodiina ay la socdaan hadduu qofku yahay mid negi wuxuu masaxayaa habeen iyo maalin hadduu socoto yahayna saddex maalmood iyo habeenadooda ayuu masaxanayaa haddaba wabtidaau lmuddati muddaduna waxay ka bilaabmaysaa min xiina yaxdudu markuu xadao bacda lubsi lkhufayni labada qof intuu xidhay dabeed markuu xadathay weysadii ay ka jabto ayay muddadii u bilaabmaysaa mihaal oo kale ka soo qaad waxa duhurkii ayaad masalan weyse qaadatay kabahagii adadkaabaad ku juftay ood xidhatay waad iska weyse qabtay salaadii maqrib ayay weysadii kaa jabtay muddadii waxa kow lagaaga odhanaya waxa weeye marka ay weysadii aad ku xidhatay ay kaa jabto unbaa muddadii lagaaga bilaabaya markaa intaa wixii ka dambeeya waa xagga weysada uun maydhashada iyada kuma jirto mar kastoo aad weyse doonto dushaasun baad ka yara masaxaysaa un weliba xagga hoose dhulka taabanaya la masixi maaye xaggaa sare ayuunbaa laga masaxayaa waa halkuu cali bn abi aalib lahaa low kaana diinu bira'yi lakaana asfalu lkhufi awlaa bilmasxi min aclaahu haddii ay diintu ra'yi iyo qiyaas iyo wax laysuga geygeynaye waxay ila tahay hadday tahay khufka xaggiisa hoosaa ka mudnaan lahayd masaxa dusha oo rasuulku dushan uu leeyahay ka masaxa dee waxaynu odhan lahayn dee xaggan hoose laga yaabo wasakh iyo inay wax gaadhay xaggaa hoose hala masaxaynu odhan lahayn laakiin rasuulku wuxu uhi dushaasunbaa laga masaxayaa muddadaana la bixin maayo habeen iyo maalintoona bixin maysid haddii aad bixiso way kaa jabaysaa muddadii way kaa jabaysaa waxay noqonaysaa markaa inaad mar dambe aad haddana bilowdo intaad weyse qaadato haddana aad dib u xidhato ayay noqonaysaa waa inaan la bixinin salaaddiina waa lagu tukanayaa markaa salaadiina kabaha noocaasa waa lagu tukanayaa oo shaaficiyadii baa dee saa u caddaynaysaa kabuhuna dee waxay la mid yihiinun xagga marada oo kale maradu soo inagama nijaasoodo ma maydhno kabuhuna waa saasi leeg way nijaasoobaan iyagana hadday hoosta ka nijaasoobaan maxaa laynoo sharciyey rasuulku wuxuu yidhi dhulka ayaad ku xoqaysaa oo aad ka goynaysaa oad eegaysaa dhulka ayaad ku xoqaysaa ciiddaas ayaa daahirinaysa waxaa kaloo iyaduna sugan sida ka sugnaatay asxaab aada u tiro badan ayaan almasxu cala aljawrabayn labada sharabaad masiixidooduna iyagana way sugan tahay oo inaanu qofku sharabaadadiiba bixinay mar weyse qaato uu sharabaadadii ku jufo uu dabeedna wixii ka dambeeya inuu wixii ka dambeeya sharabaadkaasuun dusha ka masaxdaana iyana way sugan tahay oo kutubtu way tilmaamaysaa asxaab fara badan bay ka sugnaatay waayahay fa in masaxa daba hadduu masaxo filxadari nagaadi uma saafara dabeedna uu socdaalo aw ama masaxa fi safari buu ku masaxay uma aqaama waa nagaaday atama wuxuu dhammaystirayaa masxa muqiimin qof negi masaxii unbuu dhammaystirayaa wuxuuna yidhi sheekhu nagaadi ayuu ku masaxday fain masaxa fi lxadar uma saafara masalan qofkiibaa intuu daharo qaatay ayuu dabeedna gashaday khufkii iyo kebihiisii markuu gashaday ayaa weysada ka jabtoo wuu masaxay dabeed oo in muddadii waxa masaxi wuxuu ugu bilaabmay markaa nagaadibuu ugu bilaabmay ilan waa kan masaxdaye uma saafara markaasaa dabedna socdaalku soo galay atama masxa muqiimin wuxuu dhammaystirayaa masaxa ninagi ninagi masixiisuna muxuu ahaa qofka nagi masixiisuna muxuu ahaa habeen iyo maalin buu ahaa habeen iyo maalin buu dhamaystiraya maxaa yeelay waxaa la qalibayaa saf nagaadiga uu dee ku masaxdu ku bilowday ayaa la xoojinayaa aw masaxa fi safar masalan isagoo socdaala ayuu wayse qaatay qofkiisii ayuu gashaday dabeedna waysadii uu ku xidhay baa ka jabtay wuu masaxday dabeed markuu halkaa mariyo uma aqaama dabeedna wuu nagaaday atama masxa muqiimin markaana wuxuu dhammaystirayaa nin nagii masaxiyo habeen maalintii buu dhammaystirayaayo takliiban lijaanib alxadar dhinacaa nagaadiga ayuunbaa la qalibayaa isagaa dee asal ah. wayabdulu lmasxu haddaba masxu wuxuu ku buraa bialaaati ashyaa saddex shay ayuu masaxaasi kaaga burayaa bikhalcihimaa haddaad bixiso siibidooda haddii aad midkood bixiso ama aada labadoodiiba bixiso masaxii wuu kaa buray inaad muddo dambe bilowda ayay noqonaysaa wanqidaa'ulmuddati iyo muddadii oo kaa dhammaataa muddadii saddexda cisho ahayd ila rasuulku sala la alay sl anahu jacala almasxa halaaata ayaamin walayaalihina lilmusaafiri wa yowma walaylata lilmuqiim xadiid muslim uu warinayo wuxuu yidhi masaxa wuxuu yeelay saddex maalmood iyo habeenkooda qofka socotada ah habeen iyo maalin qofka negi markaa winqidaa'ulmuddati hadday muddadii kaa dhammaato ayana waa maxay waa inaad bixisa oo aad caadi u daahro qaatood lugii maydha wamaa yuujibu lgusla maydhi wax waajibiyaana isna wuu buriyaa masalan jinaaboo kalaa kugu timi isna wuu burinayaa oo maxaa imanaysa markaad maydhanayso inaad saarto way faslun fi tayamumi halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu gebagabaysigii gebagabaysigii oo ah bimacnaa camuudda isticmaalkeeda masalan markaa qofkii uu biyihii waayo camuuddii bal siduu ugu gebagabaysanayay u isticmaalayay ayuu halkan inoo gelaya wa sharaa'idu tayamumi gebagabaysiga shardiyaalkiisu khamsatu ashyaa waa shan shay wujuudulcudri waa in meesha cudurdaar uu jiraa bisafarin aw maradin ama safar ama xanuun wuxuu sheekhu leeyahay shan shay ayaa tayamumka shardi u ah midda horreeya waxa weeye wujuudulcudri horta waa inuu cudurdaar jiraa cudurdaarkii markaa maxaa ka mid a gebagabaysiga keenaya wujuudulcudri cudurdaar la helay cudurdaarkaasina wuxuu noqonayaa biyihii oo laga caajiso oo la kari waayo kari waagiina markaa wuxuu noqonayaa dee in la waayo ama xisan loo kari waayo ama sharcan loo kari waayo masalan xisan baa loo kariyo biyi waa lamaba hayaba waa la gabagaysanaya markaa sharcan baan ayana loo karaynin oo biyihii waa la hayaa way buuxaan laakiin qofkii wuu xanuunsanaya xanuun baan u isticmaalaynin markaa labadaaba wuu gebagabaysanayaa wujuud lcudri waa in cudurdaar la helaa bisafarin bisababi safarin safar sababtii waa in lagu helaa oo bimacnaa waayidii biyaha la waayayey ayaa waxaa u qaalibay inta badan in socdaalka iyo safarka lagu waayo sidaa daraaddeed ba wuxuu leeyay wujuudulcudri waa in la helaa bisafarin bisababi safarin safar daraaddii waa in cudurdaar lagu helaayo bimacnaa biyihii la waayo safar daraaddii lagu waayaa aw maradin ama xanuun oo masalan qofkii biyo ma waayine wuu xanuunsanayo waanu isticmaali karaynin amaa masalan dee qofkii biyihii aad bay u qabow yihiin wuxuu ku kulayliyana ma hayo inay dhibaata ka soo gaadhaysana waa xaqiiqo maaha haddaad adigu istidhaahdo un waa yar qabowyihiina saaka ha maydhanin haddaad adigu istidhaahdood niyaddaada un yar geliso taasi sharci ma noqonayso waa in dhibaato muxaqaq ah oo alla hubaa waa inay kaa soo gaadhaysa haddaad maydhato waxaad ku diirsatana waynaanad haynin waxaad isku dadana waynaanad haysanin marka wuu gebagabaysanayaa qofku maxaa yeelay ilaahay wuxuuhi wain kuntum ardaaw calaa safarin aw jaa axadu minkum min alqaa'idi aw laamastum nisaaa falam tajiduu maa'an haddii aad xanuunsanaysaan ama socoto tihiin amaba masalan midkiin uu dee meesha lagu saxaroonayay uu ka yimaado amaba masalan dumarkii aad taabataan oo dabeedna biyo aa weydaan fatayamamuu saciidan ayiba waxa u qasadaan dhul bannaan oo wanaagsan meel bannaan oo wanaagsan u qastiya bimacnaa shaaficiyadu waxay leeyihiin saciidka waxaa looga jeedaa camuud ayiban oo aahir ah u qastiya culimada qaarkoodna waxay leeyihin wixii dhulka guudkiisa o dhan baa saciid la yidhaha markaa famsaxuu biwujuuhikum waydiikum minhu waxaa ku masaxdaan wejiyaalkiina iyo gacmihiinaba ku masaxa baa yidhahay markaa sidaa biyo u weydaan camr ibnu caas saxaabiga la yidhaahdo ayaa iyagoo socota ah ayuu jinaabooday habeen markaasuu maydhan kari waayey dabeedna wuu gebagabaystay asxaabtii buu tukiyey dabeedna rasuulka ayaa arrinku sheegeen wuxuu ku yidhi yaa cumar sallayta biasxaabika wa junub waar ma adigoo jinaabo lahoon maydhan baad ayaad camalow asxaabtii tukisay saaxiibadaa wuxuu yidhi rasuul alla walaa taqtuluu anfusakum naftiina hadilina aayaddaas ayaan xasuustay buuri rasuulku sala allahu alay slam dabeedna arrinkaa waa uu ku qoslay markaa taqriir bay noqonaysaa iyo sugid arrinkaa uu ku sugay wa dukuulu waqti salaa waxaa kaloo leeyihin shaaficiyadu waa in waktigii salaaduna uu galaa gebagabaysiga waxaa kaloo shardiga in waktigii salaadu galo waxay leeyihin gebagabaysigani waa waa daruura ayaa loo jidayo daruurana waktiga lagama horraysiiyo waxse markaa sugan maaha wa dalabulmaa'i biyo waa in la doonaa waxaa kaloo ayana shardiya in biyo la doono oo falam tajidu maan aydaan biyo helin taa waxaa la leeyahay aydaan biyo helin waxa ka horreeya dayday waa inuu qofkii doondoonaa marka uu doondoonee uu waayo ayuu gebagabaysanayaa marka haddii masalan dee uu yaqiinsado inaan biyo jirin arliga ah, tayamama bilaa talabin isagoon waxba doondoonin buu iska weysaysanaya haddii uu laakiin tuhmayo ama uu ka shakisan yahay bal gurigiisa iyo meelaha ha baadho ilaa boqol iyo afar iyo afartan mitir meelahaasoo xadulqaws la yidhaahdo ayuu ka baadhaya haddii markaa ka waayo wuu gebagabaysanaya haddii uu laakiin masalan jiray xadulqurbi xadka lale xadulqurbi ayaad ka helaysaa oo ilaa laba kun iyo shan boqol iyo sideed iyo toddobaatan mitir oo kalea tallaabo inahaasoo kale haddaad isleeyahay waad ka helaysaana ayana waa inuu ka daydayaa ah. haddii masalan ay xadulbucdi oo kala gaadho intaa ay ka sii badan tahay waa qofku iska gebagabaysanayaa laakiin hadduu is yidhaahdo aakhirka waktiga biyo waad helaysaa inuu yar dibdhiga ayaa wanaagsan bay yidhahdeen weliba wax dhibaatiina markaaba biyaha daydayayo waa inaanay ka soo gaadhaynin wa tacaduru isticmaalihi waxaa kaloo ayaana shardiga ah, biyaha isticmaalkooda inuu cudurtoobo biyaha isticmaalkoodana waa inuu cudurtoobo u suurto geli waayaa masalan waa markii xanuunka oo kale qofkii waa inuu biyihii isticmaalkoodii u suurtogeli waayaa haddii u laakiin u suurto gelayo biyaha isticmaalkoodii isna waa inuu isticmaalaa wa icwaazuhu bacda alab waa inuu u baahdaa icwaazuhu culimmada qaarkood waxay ku macneeyeen shuruucda qaarkood bacda alab intii uu doonay ee uu helay dabadeed waa inuu u baahdaa masalan haddii uu biyihii waxoogay kusoo helo oo haddana haraad daraaddii uu ugu baahdo dee wuu gebagabaysanayaa wicwaazuhu bacda alab waxaa kaloo ayse ku macnayn jireen wa bacda alab waa inuu isweysiiyaa intuu doonay dabad weynu isweysiiya macnaha uu qalbigiisa geliyay inaanu helaynin hadduuse isleeyahay wallahi mana reerkana haddaad ka eegto ama xaafadda haddaad ka daydo oo shaki uu jiro qofkii isleeya biyo waad helaysaa taa lafdeeda dee gebagabaysan maaye bal intaa uu isleeyahay waad helaysaa waa inu dayde waicwaazuhu waa inuu isweysiiyaa bacda alabi doonida kadibna waa inu dha wa helaynin wa turaabu daahiru camuu daahira ayaa iyana la shardiyaa camuud daahirina waa inuu ku gebagabaystaa qofka camuuda daahirkii waa tee markaa dee waa tii aanad nijaas ku arkaynin tii wax nijaasa adigu aanad ku arkaynin weeye dadka qaar baa waxay qotaan god dheer bay qotaan markay gebagabaysanayaan lama baahna waa takalluf taa la marayo bartaa baabuurku maraya dadku marayaane xoolu marayaan taasaad ku gebagabaysanaysaa mar haddana adigu wax nijaasa aanad ku arkaynin waxay ku odhanayaan beryihii hore dee ahaydee beryaha horeba dad iyo xoola iyo wax walba waa jireen marka camuuddaasoo lahu gubaarun weliba iyana boodh leh camuuddaasina weliba waa inay boodh leedahaye aanay ahayn dee mid bilaa boodha ah. fa in khaaladdaw jisun haddii nuurade ay ku darsanto aw ramlun ama quruurux lam yuzi ma gudayo haddii ay nuuradi ku jirto ama quruuruxuu ku jiro dabeedna meeshii aanay camuudi jirin ma gudayo markaa gebageysi kuma noqonayo meeshii waa inay camuudi jirtaa weliba camudaa lafdeeda dee in aad iyo lixaad qofkii oo laga baqanayaba inuu isku sameeye maahe masalan inaad iska fudaysaa la faray eed gacmaha saa ugu dhufato dabeetana aad saa isaga tuntood iska afuufto dabeedna caadi isu mariso dadka qaar baa intay saa ugu ruquusaan gacmaha ayay dabeedna wejiga saa u mariyaan oo iyagoo aad kaba baqanayso ayay dabeedna markaa tukanayaan mid loo baahan yahay maaha wa arbacatu ashyaa faralyaalkiisuna waa afar faradyaalkiisu waa afar shay arkaantiisu anniyatu ka ugu horreeya waa niya oo qofku waa inuu gebagabaysi niyeeyaa wa masxulwajhi waa inuu wejiga masaxaa wa masxulyadayni maca almirfaqayn waa gacmaha masixitaankooda ilaa suxullada madhabka shaafici waxa weeye ilaa suxullada in la masaxo laakiin sida rasuulku sal ninkii la odhan jiray camaar ibnu yaasir uu sheegay xadiidka saxiixa ah ee baabkan ugu saxeesan intaas ayuun buu ihi masax intaa hore nin saxaabiya oo gebagabaysiga u maqlay camaar ibnu yaasir la yidhaah baa wuxuu yidhi habeen baan ayaan isku junuubay buu yidhi gebagabaysigana waan maqloo dabeedna suuradiisiiba isu qaabkiisiiba iga yar qaldamo waan gelgelimaystay buuhi dabeed bal si aan camuudda jidhkii u gaadhsiiyo dabeedna markii rasuulkaan u nimi baan u sheegay buuhi arrinkii dabeedna waxaa kaaga filaa buu rasuulku yidhi inaad saa tidaayo hal mar intuu gacmaha wejiga ku dhuftay intuu dhulka gacmihii ku dhuftay rasuulku ayuu wejiga saa u masaxay dabeedna intaa hore ee kafkaas ayuu muubsay intaasa kaaga filayd buu wa tartiibu tartiib ayaa iyana sunnayaasha ka mid a ah. oo sidaa loo kala tartiibiyo wejigana la horraysiiyo gacmahana la dambaysiiyo wa sunanhuna alaaatu ashyaa sunnayaalka gebagabaysiguna waa saddex shay atasmiya eeba magacaabo inuu bismi illaahi qofku yidhaahdo wa taqdiimu alyumna cala alyusra inuu midigta hormariyo bidixda ka hormariyo midigta u horraysiiyo midigta hormasaxo walmuwaalaatu iyo inuu xidhiidhiyo oo aanu kala saarinay umruu soo raacyo waladii ka yubdilu tayamuma gebagabaysiga ka buriyaana alaaatu ashyaa waa saddex shay maa yubdilu lwudaa wixii waysada burinayey waxallo wixii waysada burinayey gebagabaysigana way buriyaan oo ay ka mid tahay wixii labada jid ka soo baxay hurdadii caqligii oo suula iyo wixii lamid ahaa maa yubdilu lwudu wixii waysada burinayey wa ru'yatulmaai biyo oo la arka isna buriyo fii hayri wakti salaati salaada waktigeeda xilli aan hayno biyo la arko waxaa kaloo isna burinaya biyihii oo la arko xilliga la arkayna xilligii salaada uu galay xilli aan ahayn ay tahay marka ay biyaha aragtidooda burinayaanna waa qofkii u gebagabaystay biyo la-aan hadduu markii horaysayba xanuun u gebagabaystay dee biyaha aragtidooda markaa ka burin mayso ee waa marki hore biyo la-aan u gebagabaystay fii hayri waqti salaati baynu dhahay haddii bal salaadii oo qofkii uu ku jiro biyi ay yimaadaan masalan qasabadii baa soo dhacday qasabadii baa ka goonaydoo waa soo dhacdayba isagoo salaaddii ku jira markaa salaadaasay laba u kala qaadeen waxay dhaheen salaad ku dhici lahayd gebagabaysiga iyo salaadaan gebagabaysigaa ku dhacdeen madabka shaafici waxa weeye ama fuqaa badana ay qabaan haddii qofku uu ku gebagabaysto meel biyo u qaalib ah meel biyo caadi u leh laakiin markaasuu laga yar waayey qofku gebagabaysigaa xurmatulwaqtin buu u tukanayaa laakiin markay biyihii uu helo wuu soo celinayaa salaadii haddii laakiin meel aan biyo u qaalib ahayn uu ku tukado uu ku gebagabaysto sida masalan dee meel isagoo socotaahoo meelba gooyaa ah maray oo kale waxay dhahaan tayamumkaa salaadaasi way ku dhacaysaaoo la soo celin maayo marka waxay yidhahdeen haddii salaada uu ku jiray tayamumkaa ay salaadaasi ku dhiclayd la soo celiyen waa inuu meel isagoo socotaa ku gebagaysay oo kale salaaddii kama burayso haddii laakiin kollayba uu soo celin lahaa way ka buraysaa bay dhaheen wa riddatu gaalnimo ayaa iyana burisaa hadduu qofka gebagabaysto oo dabeedna uu gaaloobo uu diinta caayo gaalnimada meel kale ha ka doonina kuwaa cadcad iyo unbaa malaa u haysataane halkanay ka buuxaan kuwa ilaahay caayaya ama nebiga caayaya ama diinta caayaya ama malaa'igta caayaya muqadasaat waxaa islaamku qadisyo o dhan kuwa acaayaya waa kuwa weyan gaalada waxba qaar diin cad ha waa soomaalidaa buuxdo wey ee diinta iyo nebiga ilaahay caayaysa ay dumarkooduna ka furmayaan xoolahooduna ka milki wareegayaan marka hadduu qofku sidaa u ridoobo oo diinta sidaa uga baxo isna waa ka burayaa gebagabaysiga wa saaxibuuljabaa'iri qofkii kabnaha u saaxiibka ahaa yamsaxu calayha wuu masaxaya wayatayamam waana gebagabaysanaya wayusallii waana tukanayaa walaa icaadata soo celina caleyhi gudkiisa maahna in kaana calaa tuhrin haddii uu ku dhigay dahaaro hadduu ku dhigay weeye waxa u leeyahy sheekhu saaxib aljawaahir wuxuu halkan inooga hadlayaa masalan qofkii jabay ee dabeetana iskabay looxiyey wax isa saaray ama masalan dakramay ama nabar kale ku dhacay ee dabeetana wax isku xidhay meel ay waysadii gaadhayso ayuu kabniiyo saaray ama balasariyo waxbuu ku xidhay qofkii siduu ka yeelayaa marka haddii hortu la bixin karayo oo la siibi karayo dee qofku waa inuu iska siibaayo iska bixiyaa dabeedna meeshii caadi u maydhaa kadibna uu ku xidhaa haddiise ay dhibaata ka imanayso bixindooda hadday dhibaata ka imanayso wuxuu leeyahy yamsaxu calayha inta fayow intuu maydho ayuu iyadana dusha biyaha kaga masaxaya tayamum waanu gebagabaysanayaa madhabka shaafici waa saddexdaa arrimood inuu intii fayoobayd maydho inuu kabniyahan iyo waxaana dusha ka masaxo isla markaana gebagabaysa waxa leeyahy gebagabaysigani waxa weeye dee meeshan daboolan ayuu u gebagabaysanayaa bay yidhahdeen wayusallii waana tukanayaa walaa icaadata calayhi wax soo celina laguma laha in kaana wadacahaa calaa tuhrin haddii uu isagoo wayse qaba uu ku saaray soo celin maaye bay yidhahdeen masalan waxay yidhahdeen marka aan salaaddaa la soo celinaynin dhowr arrimood bay u xidheen kow horta isagoo weyse qaba waa in waxaa isa saaray mar labaad waa inaanay xubnaha gebagabaysiga aanay ku olin wejiga iyo labada gacmood waa inaanay ku olin haaniyan haalian baan waa inaanay intii loo baahnaa wax ka badan waa inaanay qabsanin haddii masalan dee intaa dhudhunka un loo baahnaa in la yar xidho oo dabeedna gacanta oo dhan la duubo ayadana waa la soo celinayaa marka wuxuu leeyahay in kaana wadaca alaa hadduu dahaaro ku dhigay ma soo celinayo taasna wax maaha sii xoog badan oo laysla waafaqsan yahay ama daliil xoog la haysata wayatayamam likulli fariidatin faral kastana wuu gebagabaysanayaa salaad kastoo farada wuu gebagabaysanayaa waxaa weeye madhabka shaafici in salaad kasta uu gebagabayso bayhaqi ayaa wariyay bay yatayammam likulli salaatin wain lam yuxdid wuu gebagabaysanayaa salaad kasta walow iyaanu xadain ba min asunati an laa yusaliya alrajulu bitayamumi ilaa salaatan waaxida waxaa kaloo sunnaha ka mida ba inaanu ninku ku tukan gebagabaysiga ilaa salaad keliya mooyaane laakiin waxay u badan yihiin culimmadu inuu gebagabaysigu bedel ka yahay weysadii axkaamtiisa oo dhanna u wada qaadanayo ilaa wixii deliil uu ka soo reebo mooyaane wax markaa deliil uu ku kala saarayna masaladana kama mid aha wayusallii bitayamumin waaxidin gebagabaysi keliya wuxuu ku tukan maashaa intuu doonay mina nawaafili sunnayaal in alla intuu doonay sunno ah ayuu ku tukanayaa gebagabaysigana faslun fii bayaani nijaasaati wa isaalatiha halkan wuxuu inoogaga hadlayaa sheekhu bal nijaasooyinkii inuu inoo caddeeyo iyo qaabkii laysaga suulin lahaa nijaasadana waxaa la yidhaha dee wax kastoo la qudhumaysto oo salaada ansixideeda kuu diida markaan wax ku ruqseeya aanay jirin wa kullu maayicin shay kasta oo qoyan oo kharaja min asabiida labada jid ka soo baxaa najisin waa nijaas waxaa la wax kasta oo qoyan oo labada jid ka soo baxaa ama xubinkaa ah hore ragga iyo dumarka ama ka dambe ha ahaaday wax alla wax kastoo qoyan oo ka soo baxa waa nijaas markaa hadduu dhiig ka soo baxo dee markaa masala ama gabadhii ha ka yimaado ama dee ninkiiba ha ka yimaadeen waa markaa nijaas oo waa la yska maydhaya damu xaydka wuxuu idhi gabadhii jajabiyo dabeetana biyo iskaga maydho oo tuka buuhi markaa madaxdii iyo mililkiiyabaa iyaguna la mida masalan kaadidii iyaduna waa nijaas maxaa yidhi xadiidkii ninkii reer miiga ahay masaajidka ku gaajay ee dadku ay ku soo yaaceen dacuuh waar iska daayey buuhi dabeedna kaadidiisii waadambiya ayuu ku shubay dee saxarada iyaduna inay nijaas tahay waa lagu ijmaacsan yahay waxaanu ku yidhi camaar saxaabiga la yidhaahdo waxaad maradaada ka maydhaysaa kaadida iyo saxarada iyo ayaad ka maydhaysaa waxaa kaloo jira ayana waxyaalaha maayica ahee ka soo baxa madi iyo wadi almadi walwadi madidu waxa weeye waa biyo cad oo jilicsan oo dhego oo masalan qofku markuu hamadoodo ama wax yar eegego ayay ka yimaadaan markaa wuu iska maydhayaa iyaguna waa nijaas maxaa yeelay cali ibn abi aalib ayaa wuxu uhi nin ay waxyaalaha madiinadaasi ka timaadda ayaan ahaa waanan ka xishoonayay dee inantiisii baan qabay miqdaad ibn aswad ayaan faray oon idhi bal inoo soo weydiye rasuulka dabeedna wuxuu idhi qofkii isku arkaa wuxuu maydhayaa dakarkiisa waanu weysiisanaya macnaha xiniyaha intaa u filayo ayuu maydhaya waanu weysiisanaya wadi ayaa taasi madi bay ahayd wadi baa jirta ayana wadidu waxa weeye iyana waa biyo cadoo yar adaga iyaguna masala markuu qofku kaajo dabadiiba yimaado ama markuu wax culus u qaado marka madida ayuunbay la tahay oo ina la ay kaa gaadhay ayaa la iska maydhaya marka waxyaalahan ay sheegaan dadkan qayilaa ay yidhahdaan waxbaa naga yimaada waa labadan midunbuu noqonayaa ama madida ama wadida weeye waayo manidu ayadu way ka duwan tahay oo calaamaad gaara bay leedahay horta booday iyadu kusoo baxdayo macaansi iyo dareen bay leedahayo wax iska dareea si dareedaa ku imanaya maaha marka waxaasi waa in layska maydhaa unoo <clears throat> layska nadiifiya ilan laintii kaa gaadhay ila maniya manida mooyaane waxaa haddaba ka soo baxay labada jid ee qoyan ee aan nijaasta ahayn mani ayaa jirta menidu ayada nijaas maaha maxaa yeele rasuulka waxaa la weydiiyey meni marada ku dhacda dabeedna wuxu uhi innamaa huwa kalbusaaqi waalmukhaad waa xaakada iyo candhuufta iyo buu la mid yahay taaraqun iyo behaqi baa xadiidkaa wariyey midda labaad caaisha waxay tidhi dee maradiisa wixii gaadha waan ka jejebin jiray bay tihi rasuulka dee jejebintaasina daahirin maaha ee waxa weeye inaanu nijaas ahayn baa laga qaadanaya markii laga jejebiye layskaga tukaday waa inaanu nijaas ahayn uun wa gaslu jamiici alabwaali kaadiyaha dhammaantood oo la maydho iyo wal awraasi digooyinku waajibun waa waajib ilaa bawlo sabiyi sabiga kaadidiisa mooyane alladii kaasoo lam yaakulu dacaama aan cunto cunin mooyaane waxau sheekhu leeyahy kaadi oo dhan in la maydho iyo digooyin iyo saxar oo dhan in la maydhaa waa waajib markaa iyada dee tii ibnu aadamka waynu garannay oo iyadu nijaas bay ahayd saxaradiisana isna waa la midoo iyana waa nijaas laakiin taa masalan xoolaha oo kale ayay murab fara badan culimmadu ay geliyeenoo waxayna shaaficiyadu ayuu waxaan uga qiyaasan mar haddii kaadidii ibni aadamka iyo saxaaradiisii ay noqdeen nijaas dee iyaduna waa la midunoo waa isla kaadiya waa isla saxaaroun bay isla wada noqonayaan laakiin culimmada qaarkood sida madhabka maalikiyadoo kale ayaan qabin inay nijaas yihiin ama culimo fara badan baan qabin kaadida xoolaha iyo saaladooda iyo aanay nijaas ahayn waayo niman madiine rasuulka ugu yimo xanuunsaday rasuulku kaadi geel iyo caano geel buu isugu daray niman calool xanuun iyo xanuun xun baa ku dhaco dabeedna kaadi geel iyo caanihiis ayuu isugu daray halkaasay dabeedna ku bogsadeen waxay leeyihin hadday nijaas ahaan lahaayeen ilan nas kalaa yaallo in allaha maa jacala shifaa ummatii fii ma xarama calayhim ilaahay ummadayda dawadeeda ma gelinin wuxuu ka xaaraantinimeeyey baa yaalle de haddii waxaan ay nijaas yihiin dawo lagama dhigteen markaa waxay leeyihin waa waajib ilaa bawla sabiyi alladii lam yakul icaam sabigii kaadidiisa mooyaane aan isagu cunto cunin fa innahu yaduuru wuxuu ku daahiroobayaa birashilmay caleyh biyo lagu rusheeyo duuna bowlil jaariyati ayada jaariyadda inanta kaadideedii mayo ayaa caada la maydaya yacnii inanka kaadidiisa marka laga helo afar arrimood saddex arrimood kow horta waa inuu inan yahay waa inaanay inan ahayn haaniyan waa inaanu laba sano ilmahaasi gaadhin hadduu laba sano gaadho sida ka weyn baa kaadiisa la ysaga maydhaya daadeen waa inaanu wax cuntaana cunin wax sharaabana cabbin wax cunto ah waa inaanu cunin hadduu masala laakiin cuntada cuno oo calaa wajhi taqadii qadaynna uu qaadanayo qadayn masalan waxay ka saaraan dhan ee timirta yare markay dhashaan loo geliyey iyo caana wax yaroo marka horraysa lagu qabta iyo waxyaalahaasay ka saar hadduu qadayn ahaan u qaadanayo markaa isna waa la iska maydhayaa ee marka uu caano keliya un caanii naaska hooyadii inuu cabbayo labadaas aanu gaadhin inankaana yahay ayaa kaadidiisa saasun la ysaga yar rushaynayo biyo un loo raacinayaa een isagii waxba la xafuujinayn un la maydhaynin duuna bawlil inanta kaadideeda iyada maya oo iyada caadi baa la maydhaya waa sidii qofka oo kale oo maxaa markaa lagu kala farqaya dee hortuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ina yidhi yurashu min bawli lghulaami wayuqsalu min bawli ljaariya inanka kaadidiisa waa la rushaynaya inanta kaadideedana waa la iska taasi waa mida rasuulkaasa inaynu ku raacaynaa haddii ay culimmadu sii baarbaareenoo bal maxaa faraqii ay yidhaahdeenna waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa masalan inanka inta badan cid waliba way qaadaa oo qofkii soo taagaba waa qaadaa dabeedna dadkiibuu dee ku kaajayaayoo haddii la yidhaaha la iska maydho mashaqa ayaa ka imanaysa marka mashaqadaa iyadoo dadka laga fudaydinayo daraaddeed ayaa la yidhi ha la rusheeyo isaga laakiin inantii hooyadii iyo yaalaa unbaa qaado dee ehelkeedaas unbaa qaado cid kale ma qaad qaado marka cidday way iska yartay iyagu ha iska maydhaan baadayn iyo culimada qaarna waxaa way yar kala kaadi adigiino inta kaadideedna way yar adagto saasaa la yidhi hala isaga maydho inankana way fududoo saasaa la yidhi ha loo rusheeyo walaa yucfaa lama cafiin an shayin min anijaasaati wax nijaasooyinka ka mid oo la cafiyey ma jirto ila lyasiiru in yar mooyaanu min addami iyo walqayxi wax nijaaso oo macfi ahoo layska dhaafo sharci ahaan laynoo saamaxay ma jirto ila alyasiiru in yar mooyaane oo mina demi dhiiga walqayx iyo malaxa wax yar oo dhiiga masalan waxbaa ku saray dabeedna dhiig yar baa kaa yimi ama waxbaa ku xagtay dhiig yar baa kaa yimi in yaroo malaxaa meel kaaga duushay waxaa yari waa iska macfiyo wax dhibaataaho ay leeyihiin ma jirto wamaa laa nafasa lahu saa'ilatun wamaa shaygii laa nafasa dhiig saa'ilatun oo socotee lahu aanay u sugnaanin wixii dhiig socda aan lahayn marka xubin laga jaro idaa waqaca markuu ku dhaco fil inaa'i weelkii oo wamaata fiihi uu ku dhinto fa innahu laa yunajisu uma nijaasaynayo bishardayni laba shardi ayaanu ku nijaasaynaynay anlaa yuqayirahu waa inaanu doorinin ma waqaca fiihi wuxuu ku dhacay walam yatraxhu taarixun mid kusoo tuuraano waa inaanu kusoo tuurin waxa u leeyahy sheekhu xayawaankii aan isagu lahayn haddii xubin laga jara aan dhiig socdo lahayn masalan duqsi oo kale haddaad imika lug ka jartay miyuu dhiig ka imanaya waxyaalahaa yaryare haddii xubin laga gooyo aan dhiig ka imanin idaa waqaca filinaa'i markay weelka ku dhacaan wamaati fiihi uu ku dhinto fa inahu la yunajisu ma nijaasaynayo waxba yeeli maayo laakiin waa bishardayn laba shardi weeyaan horta an laa yuqayiru maa waqaca fii waxa uu ku dhacay waa inaanu doorinin de haddii digsidii ciirta hayd ay ka buuxsanto duqsi oo dabeetna wixiiba isbedelo dee wuu nijaasoobaya marka ila waa kana wuu dooriyey waa inaanu doorin waa ka ugu horreeya walam yatraxu daarixun idina waa inaanay ku soo tuurin haddii laakiin ficlu faacil loola yimaado lagu guro isna wuu nijaasaynayaa weynu iskii unugu dhaca maxaa yeele rasuulku sala la slm slam wuxu uhi idaa waqaca dubaabu fii axadikum midkiin weelkiisa marka uu ku dhaco duqsigu falyaqmisu kullahu dhammaantii intuu wadageliyo uma liyatraxu ha ka soo saaro dabeed fa ina fii axadi jinaaxayhi labadiisa garab shifaa'an wa fi laakhari da'an labadiisa garab ayuu midna cudur buu ku sameeyey midna dawadiisii marka dee qof wax walbana ilaahay difaac buu u sameeyey masalan markuu waxaan ku dhacee dhibtii iyo waxa u arko ayuu dabeedna kii sunta gelinaya kii dawadana kor buu taagaya bal inta badan u fiirsa adugu mar dee laga qaalib noqdo o mar kaba dhinta mooyaane inta badan ayaala markuu shaygu qabow yahay iyo dhinac buu taagayaa haddii markaa aad ka soo saarto dee suntii oo quro meesha ku jirta ayuunbaad dabeedna soo saaraysa oo deedna suntii baad qaadanaysaa laakiin dawadeediina ka kaluu kusitaa sitaay ka kaluun ka dabagee markaad garabkaa kalena aasto dabeedna iska soo tuur suntii halkaa uu markii hore geliyey dawadiisina isaga sidoo iyadaa dabeetana ka daba masaxaysa oo halkaasay ku baabiinaysaa waana dee wax rasuulku inoo sheegay oo dad badan oo caqlaaniyiina ayaa rumaysan waayey o hi wax suurtagal ah maaha bay yidhaahdeen laakiin culimada dee ilaahay cilmigan adduunyada iyo kan diintaba ufuray sida sheekh lale cabdilmajiid caziz zindani ee yamaniga oo kale ayaa isagu microscope xataa ku qabtay oo isagoo dhinac keliya kula jira iyo waxa markaa meeshaa bacteriya wax ku jira ayuu ayuu ayuu ka arkay haddana markii labaad buu kii kala geliyey dee wuxuu arkay haddana iyadoo wixba ay wada dhinteen wallahu aclam markaa inoogu joogo